<coughs> kitaabkan waa asalsabiil shaafi asalsabiil shaafi miyaad garanaysaan caynan fiiha tusamaa salsabiila salsabiilka maxaa la yidhaahaa waa shayga cuna mar kale weeyaan waa biyuhu markay si adag u butaacahayaan macaanna ay leeyihiin butaacada maxaan uga jeednaa cunahaa si fiican ay u marahayaan si qalbi abay ah cunaha ku marayaan marka kitaabka waxaa ku yaala cilmi cunaha marahaya si qalbi ana ku marhayo oo shaksi kastoo arkaay uu ku farxahayo oo welibana shaafi ah caafimaadinhaya oon ahayn dharar wax dhimaya oo ruuxa ka wareerinaya oon ahayn gaabin wax ka tegahaysa bimacnaa kitaabkan waxaa ku yaalaan si toosa ku odhan sida uu sheekhu odhan doono naftiisu fanigii tajwiidkaa ku yaala waa kitaab aada macquula bale kitaabkii ibnu jazari muqadimadii aan soo maray kitaabkani ka sharxi buu u noqonaya wax badan oon kii lagu arag baa kan lagu arkay ama kii amuud ku ahaa ama ama ama kitaabkana waa kitaab ka sharxi u ah ayuu kolkaa ku waa kitaab طulaabta khaasatan riwaayat xabsin can caasim qolada xifdin haysa xabsi can caasim qolada xifdin haysa kitaab aada ugu mufiid a weyaan ayb wuxuu ku yihi sheekhu badatu waxaan ku bilowday bilxamdi baan ku bilowday buu yihi kitaabkayga daliilkeeda waad garanaysaa iyo wbiلصalaaةi calى الnabiyi baan ku bilowday salli aan ku salimhayo eh calى nabiyi nabiga salى اllahu عalayh wasalam لأna lowlaahu lama kaana اqur'an lowlaahu lama kana اlqur'an hadduuna nabigu joogin miyuu qur'aanku iman lahaa allahuma salli وslim وbaarik عalayh meel kasta oo khayr lagu arko waa in nabiga lagu xusuuso salى اllahu alayh wasalam iyo aalkiisa xaale aan ku salimhayo aalkii alhudaati ahaa nabigu miyuuna alhudaat unahay allahuma salli wasalim wabaarik aleyh hidaayaduba xaggay ka timid allahuma salli wasalim wabaarik caleyh marka sheekhu aalihii keliya muxuu ugu daystay lianna nabiga oo lagu saliyo aalka keliyana lagu joojistaayo waa shicaaru ahli lbidac weeyaan muxuu aalka ugu daayey uu saxaabada ugu dari waayey oo odhan waayey wa bisalaati cala اnabiyi wa aalihi wa صaxbihi haddii doona alhudaati ba ha ka tageen saasaa fiicnayd leanna aalka keliya in lagu daayaay waa shicaaru ahli اlbidac weeyaan taa darteed ahlu sunnuhu ma ogola in aalka keliyata lagu joojiyo ee saxaabadana waa la raacinaya allahuma salli wasalim wabaarik caleyh kolley beytku inuu u qaadi waayey oo uu sheekhu kana qoray wasaxbihina uu carabka ka yidhi ayaa la rajaynaya insha allah way isticmaalaan culimadu sidaa taasaa la rajaynaya xamdi iyo salli cala nabi sala allahu alayh wasalam walaal wasaxaaba dabadii wuxuu ku yidhi sheekhu waxaad iga qaadataa nadmi kuu yimid adoo meeshaada iska fadhiya adu maada dejina rag baa dejiyey welibana jayid xaal u yahay ku yimid jayi muxuu did yahay daria sooma jayidku waa maxay maalanba shay kastaba shayga ugu koreeya maxaa la yidhaha jayid baa la yidhaha eega timirta o kale haddaan soo qaadana maxay leedahay jayid iyo danii soo sidaa maa jayidku waa ka ugu fiican marka fannigan tajwiidka gudihiisa kutubta la alifay kitaab kuwa ugu fiican ku jira qaado oo ku tusinhaya haddii aad adigu doonto inaad tajwiidiso waddadii tajwiidka waddadii tajwiidintuu ku tusin haddaad doonto adigu inaad tajriibiso lanna shaksigu markuu wax baranayo maxaa shardi ah inuu isagu muriid yaha shardiga ah. doonaya isagu shay haddii aad inkasta kasta hadday culimmadu maqaalo fiican qorto inkasta kasta hadduu macalinku mutqin yahay inkasta kasta haddii uu shaygan ku takhasuso macalinku shaygu shay dooniba ha ahaadee haddii uunan arday quman u haysanin macalinku ardayga ruux kama dhigi karay waa inuu shaksiga naftiisa uu haweysan yahay laga maarmaan weyaan uusan waxbarashada uu diyaad marka in aradta an tujawida adigu haddii aad doonto inaad tajwiidiso oo tahay nin ay hayse himmo oo faniga diyaara haddii aad tahay kitaabkaygu wuxuu ku tusinhayaa waddadii aad ku tawjiidin haddaadse kaslaan tahay si kasta haddaan u dadaalo waxale wax ma kolkaa laga qabanaya ma jiro markaasaa deetana sheekhu wuxuu ku yidhi waxaan kitaabkan magac uga dhigay asalsabiil shaafi waa salsabiil waa mid cunamar leh oo waxa ku yaalla ay wax khaladi uuna ku jirin wax lagu saxani uuna ku jirin wax lagu rafaadi uuna ku jirin wax lagu margani uuna ku jirin waa wax wada saafi ah oo welibana shaafi ah oo caafimaadinaya oo ku filan shaksiga taa darteed baa sheekhu wuxuu yidhi fahwa fahwa litajwiidi lqur'aani kaafi qur-aanka tajwiidintiisa uu ku filan yahay uu ka soo tajwiidka qur-aanku kula sii fara badan ah. tajwiidka qur-aanku leeta muxuu ahaa xuruufta oo la siiyo makhaarijteeda iyo sifaateeda sifaaddu ama ha noqoto kolkaan maaragta tii daatiga ahayd ama ha noqoto tii caaridka ahayd soo intaa kaleeta tajwiidintu maahay haddana kitaabka kale soo raaciye muxuu aha kitaab ulwaqfi walibtidaa oo isaguna gooniah haddana maxaa soo raacayay arasmi cumaan marka kitaabkani tajwiidin buu kuugu filan yahay yada haddaad kan inta ku taalla aad ku dhaqantid waa tajwiidinaysaa makan keliyata mise jazariyadiiba saasay ahayd jazariyadii nafteedu saasay ahayd taa darteed inta fani ah inta fani ah waxaa ugu yar faniga tajwiidka waa fani wakti yar dadka ka qaadanaya weeyaan laakiin dii dadaal lana dhammaynaya weliban oo la imtihoonayo shaksigu durba mufti ku noqon ilaadi marka lagu lehay maalanba hebel riwaayatu hebel baa loo ijaazeeyey hebel riwaayatu hebel buu mufti ku yahay wey saa ma garanaysa masaaisheedii oo dhan isagaa looga dambeeya waa ka jawaabaya waa sidaa weyaan ijaazadu lagu sheeday litajwid qur'aani kaafi buu ku yahay ilaahay xaggiisa usii jeedsada sheekhu markaasaa deetana wuxuu yihi ilah waxaad ku manaysataa kitaabkayga qabow hadduu ku rafaado oo wax qaataba la waayo mayn inkaar ahay waa inkaar intaad le ilahu kitaabka qabuul ku manaysa bu ya allah oo ilaahu ku anfac nin kasta oo aqriyaba ilaahu ku anfac buy kitaabku u duceeyey kii akhrisanayena wuu u duceeyey eegana isagii baa dib isugu noqday oo wuxuu yidhi ilaahu waxaad ka yeeshaa mid ugu yeedhahaya ila naciim ruuxu haddii uu camal saalixa la yimaado camalkaas saalixee muxuu u hogaaminhayaa xagga jannada sooma ilaahu mid aan jannada ku gaadhaya iga dhig buu yidhi oo wakhaalisa liwajhi lkariimi ilaahu iga dhig shaygu haddii uu ikhlaas yahay aslanba saaxiibkiisana wuu anfici dadka kale uu gaadhana wuu anfachaya faama maa yanfacu nnaasa fayamkuu fi lard ama zabad fayadhabu jufaa kolkaa maaragtee waa nacfiga weeye taladu taa darteed baa wuxuu yidhi sheekhu wajcalhu daaciya ila naciimi wa khaalisa liwajhika alkariimi saasuu sheekhu yidhi taa isaguu sheegi baa sheekhu wuxuu yidhi bada'tu waxaan ku bilowday bilxamdi baan ku bilowday iyo wabisalaati baan ku bilowday salli aan ku sallinaya cala nabiyi nabiga sala allahu alay wasalam iyo wa aalihi iyo wa saxbihi asxaabtiisa aalkii iyo asxaabtii alhudaati hudaada ah hidaayadan xaggey ka keeneen nabigay ka keeneen sala allahu alayh wasalam marka saddexdoobaad ka sifayn karahaysa wabacdu intaa dabadeed khud waxaad qaadataa nadma nadmi nadmigaasoo ataaka kuu yimid jayidan xaal uu yahay mid aad u sareeya oo fiican kaasoo yahdiika kutusinhaya yahdiika xaal uu kutusinhayo atajwiida tajwiidinta xaal uu kutusinhayo in aradta adigu haddii aad doonto an tujawida tajwiidinta haddii aad doonto haddaad adu doonto isagaa kutusin haddaadan doonhaynina saa lagu odhan waa ma jirto samaytuhu waxaan ku magacaabay bisalsabiil ishaafi baan ku magacaabay oo fa huwa isagu kaafin mid ku filan weeye litajwiid lqur'aani qur'aanka tajwiidintiisa mid ugu filan weeye saaxiibkiisa famuna ku manayso ilaahay yaa allahu ilaahayow bilqabuuli qabuul ku manayso yaa iyo miimka allaahuma lama kulmiyo ama yaa allahu baad odhan mise ama allaahuma labadaa mid baad odhan ama yaa allaahuma ma odhanaysid ilaa naadir mooye oo bihi kitaabkan jamiica man talahu nin alle ninkii aqriyo oo dhan ilah ku anfac ma ninka aqriya kitaabka naftiisa mise ninka qur-aanka aqriya weyaan ma ninka kitaabka ariya lanna waa meesha lagu jamiica man talahu ka qur-aanka akrinaya hadduuna aragba kitaabka ma lagu anfi laguma anfacayo waa ka kitaabka aqriya wey talahu damiirkaadu xagu noqon kitaabku noqonaya oo wajcalhu ilah waaad uga yeeshaa waxaad ka yeeshaa daaciyan mid ugu yeedhahaya ila naciim bimacnaa mid gaadhsiinhaya naciima ilaahu ka dhig oo camal saalix aho maqbuula ilah ka dhig lisaaxibihina uga dhig oo wakhaalisan mid u saafiya ilaahu ka dhig liwajhika wejigaaga wejigaaga alkariimi ee kariimka ah mid khaas ah. oo wax kale oo helinaya uunan jirin laa diyaaan walaa simcatan walaa maalan walaa walaa walaa wax uhelinaya uunan jirin ilahu ka dhig wallahu aclaa wa aclam waaclam